أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabka qayimka oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka labiyo soddonaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها مع شيخ وحو بابا يستي إخوانكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلق النبي لو صلينا صلى الله عليه وسلم وموضعها يصلق النبي لو صلينا صلى الله عليه وسلم موضع أوليه أي تهين لو صليه wa siyaquhaa iyo odhaahyadeeda kayfiyaadka ama siiqooyinka kala duwan ee u soo arooray ayuu sheikhu halkan kaga hadlaya wa kaana sala allahu alayhi wasalama wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yusallii mid ku salliya buu ahaa calaa nafsihi daatadiisa waa ku sallin jiray nebigu sala allahu alayh wasalam fi atashahud alawali wa gayrih ataxiyaadka koowaad iyo hayrkiiba waa ku sallin jiray nebigu sala allahu alayh wasalam naftiisa waa ku sallin jiray yacni waa isku sallin jiray xadiis yacni wuxuu tilmaamay sheekhu abu cawaanah uu soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey nasaa-ina u soo wariyey xadiiskaa uu tilmaamayaana wuxuu ku saabsanaa salaatuleylka oo in nebigu sala allahu alayh wasalam salaatuleyl uu tukaday dabeedna siddeed ragcadood oo isku bixisa oo aan atixiyaad u dhaxayn ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam tukaday ثمانية ركعات لم يجلس إلا في آخرهن waxaa loo jeedaa tashahud aanu u fadhiisanin sideeddii markuu dhameeyey mooyaane sideeddaa ragcadood ee isku bixiska ah oo aan ataxiyaad u dhaxayn markuu tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam ragcaddii sideedaad markuu dhammeeyey ayuu ataxiyaadsaday ataxiyaadka uu ataxiyaadsadayna nebigu sala allahu alayh wasalam waa isku salliyey ma salaamad naqsana ragcad sagaalaad buu u kacay dabeedna ragcad sagaalaad markuu u kacay ayuu ragcaddaa sagaalaad markuu dhammaystayna ataxiyaadkii kale u fadhiistay dabeedna sidaas markuu yacni fadhigaas atixiyaadkii lagu akrinayay iyo kayrkiiba dhameeyey oo ashyaadii kale lagu akrinay u akriyey ayuu dabeed salaamad naqsaday xadiidkan abu cawaana ayaa saxiixiisa kusoo wariyey sheekh albaanina waxa uu yihi sanadkiisu waa saxiix marka horena kitaabku waa mustakraj ba calaa saxiixi muslim Eh, sheekh albanina saas iyadaa buu yidhi saxiixun calaa sharti muslim marka halkaa waxaa laga qaadanayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam isku sallin jiray ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ataxiyaadka koowaad in nebiga in lagu salliyaa sala allahu alayh wasalam inay mashruuc tahay taasna waxay ka mid tahay masaa'isha laga qaadanayo wa sanna daalika waa jideeyey oo waa sunneeyey nebigu sala allahu alayh wasalam taas liummatihi ummaddiisu u sunneeyey xaytu amarahum markuu amray nebigu salى اllahu عalيyه wasalam ayuu u sunneeyey biالsalaaةi calayh salaadda lagu sallinaayo nebiga salى اllahu عalيyه wasalam bacda asalaami calayh marka nebiga la salaamo salى allahu عalيyه wasalam dabadeed in lagu salliyo sidaasuu ummaddiisa u jideeyey nebigu salى allahu عalيyه wasalam wa callamahum waxaanu baray anwaacan min siyaqi الsalaaةi calayhi salى اllahu عalيyه wasalam wuxuu baray nebigu sala allahu alayh wasalam noocyaal min siyaqi salaati calayhi sala allahu aleyh wasalam ka mid ah odhaahyada loogu sallinayo nebiga sala allahu aleyh wasalam siiqooyin ka mid a ah ama anwaac ka mid ah ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam baray kow siiqada koowaad ee nebigu u baray sala allahu aleyh wasalam inay ugu salliyaan waa in la yidhaahdo allaahumma salli calaa muxammed allaahumma ilaahayow salli ku salli oo ammaan ama salli ku salli oo u naxariiso calaa muxammadin nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam wa calaa ahli baytih ahlu beytkiisana ku salli cidda gurigiisa u saaxiibka bimacnaa qaraabadiisa ah wa calaa aswaajih dumarkiisii uu nebigu sala allahu aleyh wasalam qabee zawjaadkiisa ahaana ku salli zawjaadkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam baa loo ducaynaya wa duriyatihi tafiirtii nebi moxamedna sala allahu aleyh wasalam ilaahay oo ku salli kamaa sallayta calaa aali ibraahiim salli la mid ah salligaad ku salliday ibraahiim qaraabadiisi iyo aalkiisi aad ku salliday bimacnaa ibraahim iyo aalkiisii baad ku sallidaa macnuhu dhacay innaka xamiidun majiid innaka adigu xamiidun ay maxmuudun mid la mahadiyaa tahay majiidun mid sharaf u saaxiibaad tahay oo sharaf leh wa baarik calaa muxammadin wa baarik barakeeh oo khayrkiisa badi calaa muxamadin muxammed sala allahu alayh wasalam barakee wa calaa ahli beyti beytkiisa cidda u ehelkaana ilaahay oo barakee wa calaa aswaajih zawjaadkii rasuulkana sala allahu alayh wasalam iyo dumarkii rasuulku sala allahu alayh wasalam uu qabayna ilahay oo barakee wa duriyatih tafhirtii nebi moxamedna sala allahu alayh wasalam ilahay oo barakee kamaa baarakta calaa aali ibraahiim barakayn la a barakayntaad barakaysay ibraahim iyo aalkiisii innaka xamiidun majiid adigu waxaad tahay mid la mahadiyo oo majiidun yacni sharaf le ayaa tahay oo sharaftiisu ay dhammaystiranta majuda majaadatan marka la yidhaahdo sharaf buu yeeshay baa loo isticmaalaa oo wuxuu noqday mid cadiim oo weyn oo sharaf u saaxiiba oo ficilkiisu wanaagsan yahay kulu dalikana macaanidaasi waa soo gelis wa hada kaana yadcuu bihi huwa nafsuhu sala allahu alayh wasalam kaasna wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam miduu naftiisu sidaas ku duceeyey ayuu ahaa oo sidaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam ugu sallin jiro oo siiqada noocaasa ayuu odhan jiray oo allahuma salli calaya ma odhan jirine allahuma salli calaa muxammadin wa cala ahli beytihi wa cala aswaajihi wa duriyatihi ila aakhirih saasuu odhan jiray salliga haddaba macnihiis maxaa looga jeedaa salliga macnihiisa waxaa mashhuuroo ah in looga jeedo naxariis sheikhuba laakiin waa inoo keeni doonaa mawduuca waa ka hadli doonaa saasaa jamaahiirtu ay sheegaan laakiin daa'ifa ahlucilmiga ka midii waxay yidhahdeen salliga ilaahay uu cid ku sallinaayo waxaa looga jeedaa hanaa'uhu caleyhi cinda almalaa'ika taasaa looga jeedaa waana sida taabiciga abulcaaliya la yidhaahdo rufayc ibnu mihraan alriyaaxi waa sida marka uu ku fasiray ku tilmaamay bukhaari siduu kaga soo naqliyey saxiixiis salaatu ullahi calaa nabiyihi hanaa'uhu calayhi salliga ilaahay uu nebigiisa ku sallinayaa waa ammaantiisa uu ilaahay ammaanaayo oo malaa'igta ka ag ammaanayo malaa'igta agtooda uu ka ammaanayo una weynaynayo malaa'igtu salligay ku sallinayaanna waxaa looga jeedaa inay ugu ducaynayaan wakadaa basharku salligay ku sallinayaana waa saasile waa ducaa laakiin salliga ilaahay ducaa ma aha ee waa hanaa malaa'igta agtooda laga ammaano alcallaamatu ibnu lqayim kitaabkiisa jalaa ulafhaam la yidhaahdo labada qowl markuu sheegay wuxuu ku nuxnuxsaday qowlka raajixi inuu yahay salaatullah inay tahay hanaa'uhu caleyh cinda almalaa'ika sidaa ba ku fasiray shan iyo toban weji oo uu ku arjaxaayo ayaanu ku soo arooriyey alcallaamatu ibnu lqayim kitaabkiisa jalaa ulafhaam fi asalaati cala khayri alanaam waxaa ka mid a ah awjuhdaas salliga iyo raxmadda waa laysku cadfay ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim waraxma mawdic kalaan ma ahayn mawdican hadda aynu ka hadlayno ilaahay waxa uu yidhi markii lagu sheegaayey qofka muuminka marka musiibadu ay haleesho istirjaac sameeyo ou yidhahdo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ou sabro ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim waraxma kuwaas korkooda waxaa ahaatay salawaatun min rabbihim wa raxma marka hadday iyaduna raxmo la macno tahay in raxmo raxmo lagu cadfaa ka dhalanaysa asalna waxa u ah cadafka taghaayur laakiin shayga laftiisii oo aan caam iyo khaas kala ahayn oo taghaayur aanu u dhaxayn lafdiga mooyaane dee asalka waa khilaafsanta in la isku cadfo waa khilaaful asli waa dhacda caamka iyo khaaska in la isku cadfo laakiin shayga laftiisii oo sidiisi la isugu cadfayo ta noocaasi waxa wey waa khilaaful asli saas aawadee bacdu ahli cilmi waxay yidhahdaan beytka shaacirku uu yidhi faalfaa qawlaha kadiban wamayna waxay yidhahdeen waa shaad weliba bacdina waxay yidhahdeen kadibkiiyo maynka cumuum iyo khusuus baa udhexeeya marka calaa haada haddii saa lagu xambaaro waxay noqonaysaa inaynay shayga oo naftiisii lagu cadfay inaanu ahayn ee khaas iyo caam in laysku cadfay inay noqonayso alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin wuxuu yidhi hadday dhacdo in raxmad lagu fasiro salaada waa in la yidhaahdaa raxmaddaasi waa raxma khaasa yacni taasna waxa weeye waa si madhabu madhabuljumhuur tawjiih marka qowlkooda la tawjiihinayuu noqon karaa awjuhda uu soo arooriyey alcalaamatu lqayim waxaa ka mid ah shan iyo tobanka ah inuu yidhi salliga cidaan nebiga ahayn sala allahu alayh wasalam in loo ifraadiyo oo si madax bannaan oo calaa sabiili tabac aan ahayn in loogu salliyo khilaaf baa ku jira bayna alculamaa ahlucilmiga qaarkood ay karaahiyaysteen laakiin raxmad ducada loogu ducaynayo in cidi loo keli yeelo aan rasuulka ahayn laba iskuma khilaafsanaa taasna waxay ku tusinaysaa farqi inuu udhexeeyo farqi inuu ku kutusinaysa almuhim labadaa qowl bay culammadu ku fasireen salliga in la yidhahdo raxmaa looga jeedaa iyo in la yidhahdo waxaa looga jeedaa ammaanta ilaahay ammaanaayo cid oo malaa'igta ka ag ammaanaayo siiqadaa koowaad ee uu sheikhu soo arooriyey xadiidkaa uu keenay waxaa soo wariyay imaam axmed iyo taxaawi bisanad saxiix bukhaari iyo muslimna waxay soo wariyeen iyadoo inay la socon ahli beyti lafdigaasi aanu ku jirin ahlu beytkiisa waxaa soo gelaya qaraabadiisaoo dhan baa soo gelaysa qaraabadiisana waxaa loo jeedaa waa ciddii reer bani haashim ahayd ama reer bani mutalib ahayd siday bacdul a'imma ku tageen banu mutalib weliba khilaaf baa ku jira ahlu beytka ma ka mid yihiin mise kama mid aha laakiin sida saxiixa ah banu haashim iyo banu mutalib ciddoodii mu'miniin ahayd ee iimaan ku dhimatay waxay ka mid yihiin aalka nebiga iyo qaraabada nebiga sala allahu aleyh wasalam bay ka mid yihiin waxaase laysku waafaqsan yahay ciddii gaalowday ee gaalnimo ku dhimatay inayna aalka nebiga ayna ka mid ahayd sida abulahab oo kale waayo maadaama uu iimaankii ka tegey ou gaalnimo doortay qaraabanimadii nebiga iyo fadiiladii qaraabadaasi ay lahayd waa waayey oo ma helayo markaa fadiiladaas banu haashim wa banu mutalib kuwooda mu'miniinta abaa loo jeeda bacdi baa markay maqleen qadiyadda ku saabsan aalka nebigu sala allahu aleyh wasalam waa banu haashim iyo banu mutalib ayaa waxay dooneen inay yidhaahdaan waxaa ka dhalanaya macno faasido in la yidhaahdo markaa kuwoodii gaaladiina waa soo gelayaan ee eh, ha la yidhahda aalka nebiga waxaa looga jeedaa atbaacda nebiga raacdae rumaysay carab iyo cajabkaay doontaa noqoteen bacdi baa sidaa yidhi mid baaba gabay ku cabiray ahlu nabiyi hum atbaacu millatihi min alacaajimi wاsudaani wاlcarabi in lam yakun aaluhu ila qaraabatahu sala almusalli cala طaagi abi lahabi aalka nebigu sala allahu aleyh wasalam waa cidda diintiisa raacday baa u aal ah oo qaraabada nebigu waa cidda diintiisii raacday min alacaajimi wاsudaani wاlcarabi hadday cajam ka mid yihiin iyo hadday suudaan ka mid yihiin in lam yakun aaluhu ilaa qaraabatahu aalkiisu haddaanu ahaan lahayn qaraabadiisa mooyaane salla almusalli cala ataaqi abi lahabi ka sallinaya wuxuu ku sallin lahaa haddaynay sidaas ahayn ee qaraabadiisuun ay tahay marka aalkiisu ka sallinaya wuxuu ku sallin lahaa kii taaqiga ahaa ee abulahab ayuu ku sallin lahaa laakiin wejiga ay sheegayaan waa mid aan sax ahayn waxaanu sax u ahayn mutlaqulqaraabo looma jeedee waxaa laga tilmaamayaa qaraabo diintiisi raacdo labada fadiilaba u sugan tahay atbaacdii rasuulkana waa ka mid fadiilo kalena waa leeyihiinoo de waa qaraabadii nebiga sala allahu alay wasalam dadka caamkaa waxay la wadaagaan itibaaca shareecada nebiga sala allahu alay wasalam la raacay waxayna dheeraad kaga leeyihiin qaraabanimada ay nebiga sala allahu aleyh wasalam la yihiin marka marka la yidhaahdo waa qaraabadii nebigae mu'miniinta ahayd dee ma soo gelayaan gaaladii kamana laazimayso in la yidhahdo abulahab in lagu salliyaa ka dhalanaysa wejigaasi ma soo aroorayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdaan maqaamu ducaa marka la joogo garannay qaraabada nebigu inay tahay ciddaa gaarka ah ee banu haashim iyo banu mutalib ee mu'miniinta ahayd weliba sida saxiixa zawjaadka rasuulkuna sala allahu alay wasalam waa soo geliyeen alqowlu asaxiix waa in zawjaadka rasuulku sala allahu aleyh wasalam ay ka mid yihiin aalka nebiga sala allahu alay wasalam saas aawadee aayaadka suuratu laxzaab ku jira waxaa laynoogu sheegay khitaab nebiga markaa lala khitaabayey zawjaadkiisii oo sidii markaa loola khitaabayey zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam waxa uu ilaahay ku yidhi wadkurna maa yutla fii buyuutikunna min aayaati illahi walxikma khitaabkii lagula khitaabaya ka mid ahay haddana sheegista la sheegaayo beytka markaa la sheegayo siyaaqu wuxuu ku tusinayaa inay soo gudagelayaan zawjaadka lala khitaabaya zawjaat rasuul sala allahu alay wasalam ah yuriidu allahu liyudhiba cankum arijsa ahla albeyti aayaadka ka horreeya markaad eegto siyaaqaa markaad eegto waxaad garanaysaa fahmaysaa ahlu beytkan la sheegayo in zawjaadku ka mid yihiin zawjaat rasuul sala allahu alay wasalam inay ku jiraan lugatulcarabna culammadu waxay yidhaahdeen aalka ninka ama aalka shaksi aalkiisa zawjadiisu waa ka mid bay yidhahdeen marka bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan iyadoo ay jirto aalka nabiga sala allahu alayh wasalam asaalatan in qaraabadiisa mu'miniinta loo jeedo iyo zawjaadkiisa haddana maqaamu ducaa marka la joogo waxaa fiican in la cammimo oo la yidhaahdo mu'miniinta atbaacdiisa o dhan baa loo jeedaa ay qaraabadiisii mu'miniinta ahaydna ka mid yihiin mu'miniinta kalena ka mid yihiin amaa khumusulkhumus khaniimada ka mida inay leeyihiin marka la sheegaayo ama inay zakadu ka xaaraan tahay marka la sheegaayo taas waxaa la gaara yacni qaraabadaas ayaa la gaara aalkii khaaska ahaa baa loo jeeda markaas innaha laa taxillu limuxamadin walaa liaali muxamed bacdu ahlicilmi oo saa yidhahda waa jiraan ahlucilmiga qaarkoodna waxay tilmaamaan haddii maqaamu ducaa aalka lagu cadfo yacni cid kale sida markaa zawjaadka iyo duriyadda ama saxaabadii oo kale lagu cadfo waxaa lagu xambaarayaa xaaladda caynkaas oo kale ah in looga jeedo qaraabadii khaaska ahayd wa ilaa haddii kale marka isaga in la camimo ayaa fiican bay yidhahden calaa kulli xaal waa ra'yi bacdu ahli cilmi ay cabireen laakiin jamaahiirta culammadu waxay tilmaamaan aalka nebiga in laga tilmaamayo un ama maqaamu duca ahaato ama yeynay ahaane in looga jeedo un qaraabadiisii mu'miniin tahay siiqada labaad allahuma salli calaa muxammadin allaahumma ilaahayow salli ku salli oo ammaan calaa muxammadin nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam malaa'igta agtooda ka ammaan wa calaa aali muxammadin nebi moxamed sala allahu alay wasalam qaraabadiisa mu'miniintaana ammaan كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صلي لمدا صلي قد كسلدي إبراهيم يا قرابدي إبراهيم قد كسلدي صلي لمدا كسلي محمد يا قرابديس مؤمن انت إنك حميد مجيد إنك أدقو حميد مثل لما هديي باتهي ومجيد يعني شرف يا عظمه يعني أصاحبه مثل شرف له ووينه خير كيس فربدن يا هباته allahuma ilaahayow baarik calaa muxamadin barakee nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam wa cala aali muxamed iyo qaraabada nebi moxamed sala allahu alay slm barakee kamaa baarakta calaa ibraahiima wa cala aali ibraahiim barakayn la mida barakayntaad barakaysay ibraahim iyo qaraabadiisa aad barakaysay barakayn la mida barakee markaa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo aalkiisaba barakee oo khayrkooda badi xamiidun adigu waxaad tahay mid lagu mahadiyey mid mahadsan baa tahay majiidun mid sharaf u saaxiibaatoo sharaf leh ayaa tahay oo khayrkiisu badan yahay xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim iyo nasaa ayaa soo wariyey ashaykhu alalbanina waxa uu baraarujiyey in shaykhu lislaam ibnu taymiya iyo alcalaamatu ibnu lqayim labaduba inay yidhaahdeen xadiid saxiixa kuma iman iyadoo la kulminaayo lafdiga ibraahim iyo aalu ibraahim كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم iyo kamaa sallayta calaa ibraahima wa aali ibraahiim xadiis saxiixoo lagu kulminayo kuma soo aroorin oo kuma iman sheekh albani wuxuu yidhi xadiis saxiixa waa ku soo aroortay kan baana ka mid ah bukhaari baanay ku sugan tahay iyadoo labadaa la kulminayo kamaa sallayta calaa ibraahima wa calaa aali ibraahim iyo kamaa baarakta calaa ibraahima wa calaa aali ibraahim saxiixulbukhaari bay ku sugan masaadir kaloo soo warisayna waa jirtaa ay ku sugan tahay saas aawadeed labada sheikh cibaarada ay yidhaahdeen waxay ku yidhaahdeen yacni markaa wahmi ama ilowshiyo duhuul baa kaga dhacay laakiin saxiixu waxay tahay inay marka xadiis saxiixa saa ugu timid weliba xadiiskan oo keliya maaha xadiiska kalena waa inoogu iman doonaa xadiiska nooca toddobaad kaasna waa ku jira nooca saddexaad allaahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxammed allaahuma ilaahayow salli calaa muxammadin ku salli nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam wa cala aali muxamed qaraabada nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam ee mu'miniintaana ku salli kama sallayta calaa ibraahiima wa aali ibraahiim salli la mida salligaad ku salliday nebi ibraahiim iyo qaraabadii ibraahim aad ku salliday salli la mid salligaas ku salli innaka xamiidun majiid adigu waxaa tahay xamiidun mid la mahadiyaa tahay majiidun mid sharaf le baa tahay وbaaرك barke عlى محamadi nebi mxamed slى الlahu عalيه waslm barake وعalى ali محamadi qaraabada nebi mxamedna slى الlahu عalيه waslm barake kama baarakta عlى ibrahima وعalى ali ibrahim barakeyn la mida barakayntaad barakaysay nebi ibraahim iyo qaraabadii nebi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam barakadaad barakaysay barake la mida barake inaka xamiidu majid adigu waxaad tahay xamiidun mid lama hadiyey baa tahay majiidun mid markaa sharaf u saaxiibaa tahay oo sharaf leh oo cadiima ah, wey xadiidkana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo nasaa-i iyo abu yacla sheikhuna waxa uhi bisanad saxiix bisanad saxiix nooca afraad allahuma salli calaa muxammadin annabiyi alumiyi allahuma ilaahayow salli ku salli calaa muxammadin moxamed ku salli annabiyi nabigii ku salli alummiyi ummiga ahaa ee aan waxna qori jirin waxna akrin jirin bimacnaa sadar wax ka akrin jirin inuu kor wax ka akriyo mooyaane ummi waxaa la yidhaahdaa kaan isagu markaa gacantiisa wax ku qorin sadarna aan wax ka akriyayn kaasaa ummi la yidhahdaa marka nebi maxamed sala allahu alay wasalam waxay u ahayd sharaf laakiin dadka kale axad unnaas inuu ummi yaho aan waxna qorin waxna akriyin nuqsaan bay ku tahy nuqsaan ayay ku tahy laakiin isaga ammaan bay u ahayd saas aawadeed buu ilaahay markuu nebiga sheegaya sala allahu alay wasalam fi lqur'aan waa ku sifeeyey inuu ummi yahay nebiguna sala allahu alay wasalam axaadiistiisa waa ku sheegay inuu ummi yahay qisa lasoo naqliyaa nin boqora ayaa wuxuu u qabsaday ubadkiisii buu yidhi markaa mu'adib yacni qur'aanka iyo carabiyada iyo bara yacni marka aadaabtana ta'diibiyo oo marka waxa weeye waxyaalo badan oo kalena bara ayuu doonay inuu u sameeyo oo boqoradu waxay u qabsan jireen miday ay mu'adib yidhaahdaan mu'adibkaas xaggii tarbiyada iyo xaggii tacliimtaba ilmaha inuu ka dhisa bay doonayaan kilaahuma boqorkii markuu qabsaday oo markaa ninkaas u qabtay wadaadka ah oo u yidhi markaysaga waxbaro ta'diibi ayaa lagu yidhi ninkan aad caruurta uga dhigtay mu'adibka wakhtiyada qaarkood carabiga laxni buu sameeyaa ta kale nin gacanta wax ka qoran maaha waxaanu daldalayo qoraalka markaysaga ma yaqaan waa ummi xagga korkuunbu wax ka akhriyaa waa midda kale gabaygana ma yaqaan bay yidhahdeen ilaa gabayadaa la beri jiray ubadka markaysagaa muluugta ama boqorradu ay dhaleen maalintii dambe u yeedho markaasu wuxuu yidhi waxaa layga kaa sheegay saddex umuurood inaad gacanta waxba ka qorin inaad gabayga aqoon inaad wakhtiyada qaarkood carabiga laxnido oo eray laxniyo jaban marmarka qaarkood inaad ku hadasho markaasu wuxuu yidhi ya amiira almu'miniin laxniga waa dhici kartaa marmar carabku inuu iga boobo taasi waa suuragal laakiin ta qoraalka ku saabsan inaanan waxba qorin nebi maxamed waxba ma qori jirin gabaygana nebi maxamed nooma gebi jirin wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lah ninkii boqorkaabaa wuxuu ku yidhi saddex ceebood baa layga kaa sheegay mid afraad baad iigu kordhisay saddexdii ceebood ee laygu kaa sheegay waxaad iigu dartay mid afraad oo inaad jaahil tahay baad iigu dartay ee yaa jaahil nebi maxamed buu yidhi boqorkii baa odhanaya inaanu waxba qorin isaga sharaf bay u tahay laakiin kayrkii nuqsaan bay ku tahay waayo min dalaa'ili nubuwatii bay ka mid tahay inaanu waxba qorin wamaa kunta tatlu min qablihi min kitaabin walaa takhutuhu biyamiinik idan lartaaba almubdiluun dalaa'isha caddaynaysa nebinimadiisay ka mid tahay saas aawadee isaga kamaal bay u tahay laakiin dadkeenna kale dee inaanu waxba qorin nuqsaan bay u tahay ta kalena o kale uu kaga jawaabay oo wuxuu idhi nebi maxamed sala allahu alay waslam inaanu gabiyin lafteedu waxay ahayd waxyaalaha marka caddaynaya nebinimadiis oo nimankii gaalada ahaa waxay odhan jireen waa gabiyaa hadday dhici lahayd gabay in lagu yaqaanay oo marka hore uu gabiyaa yahay ay saasi dhici lahayd warkooda dad badan bay ku qaldi lahaayeen dadka qaarkoodna shubha bay ku keeni lahayd war awalba waa kii gabiyi jiraa laga yaabaa inay yidhaahdaan dadka qaarkoode war halkii unbuu dee tadafuqay oo soo burqaday oo waxaan dadkii kale aqoonin la yimi ya oo u naabiqo noqday si aynay taasi u dhicin oo shubhadaasi ayna u iman buu ilaahay ka dhowray oo ka ilaaliyey marka horeba inuu gabiyo nebi maxamed sala allahu alay wasalam waan gabay la barin marka almuhim lafdigan al-ummiyi ha u qaadani nuqsaan inay tahay nebiga marka lagu sifaynayo sala allahu alay wasalam waa kamaal iyo madxi hana moodin qoraalka in layska daayo oo barashadiisa layska daayo aan la baranna inay fiican tahay ha moodin innaga inuuma fiicna waa inaynu barannaa qoraalka waayo cilmigana waxaa lagu dabdiyaa qoraalkaa lagu dabdiyaa nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa amray cilmiga in la qoro marka waa shay mashruuca callimiiha alkitaaba waa tii nebigu sala allahu alay wasalam uu amray in xafso la baro kitaabada qoraalka in la baro wa calaa aali muxammadin ku salli qaraabadii nebi maxamedna sala allahu alay waslam ku salli marka calaa muxammadin innabiyi alummiyi baa la odhanaya tanwiintii waxaa dhacaya iltiqaau saakinayn calaa hayri xaddi ayaa dhacaya dabeedna qaacidadii baa lagu camal falayaa in saakinan iltaqa yaksir maa sabaq laba saakin hadday kulmaan ka horeeya kasri marka tanwiintii nuunka saakirada la akrinayey baa nuunkii la hoos dhigaya calaa muxammadin annabiyi alummiyi wa calaa aali muxammadin qaraabada nebi maxamedna sala allahu alay wasalam ku salli kamaa sallayta calaa aali ibraahiima sidaad ugu salliday salli la mida ay salaatan ka salaatika calaa aali ibraahiim salli la mida salligaad ku salliday qaraabada ibraahim wa baarik barakee calaa muxammadin annabiyi alummiyi muxammed yacni markaa ku salli ka bedelo annabiyi nebigii ku salli nebigaasoo al alummiyi kii aan waxna qori jirin sadarna aan wax ka akhrin jirin ahaaday waa nisba ilal um bay yidhahdeen culammadu waa hooye oo loo nisbaynaayo waxaa loogu nisbaynayaa bimacnaa siduu hooyadii ku dhashay buu ka yahay qoraalkiiyo akhriska macnaa waxna ma qoro waxna ma akhriyo sadarkama akhriyo wa calaa aali muxammadin qaraabada nebi maxamedna sala allahu alay wasalam barakee wa baarik barakee calaa muxammadin nebi maxamed marka waxa waye barakee annabiyu nebigii korkiisa barakee alummiyi kii ummiga ahaa ahaaday ee aan yacni wax qori jirin sadarna aan wax ka akhrin jirin wa calaa aali muxammadin qaraabada nebi moxamed sala allahu alay slam barakee kamaa baarakta calaa aali ibraahiima fi lcaalamiin barako la mida barake intaad barakaysay qaraabada aalka ibraahim aad barakaysay fi lcaalamiina caalamiinta dhexdooda markaysaga aad ka barakaysay oo bimacnaa barake ziyaada aad siisay innaka adigu xamiidun waxaad tahay mid la mahadiyo oo majiidun mid sharaf le baa tahay oo weyn siiqadana waxaa soo wariyey muslim iyo abu cawaana iyo ibni abi shayba iyo abu daawuud iyo nasaa-i buu sheeku yidhi siiqada shanaad allahuma salli calaa muxamadin cabdika wa rasuulika allahuma ilaahayow salli ku salli calaa muxamadin nebi maxamed sala allahu alay slam ku salli cabdika ay calaa cabdika addoonkaagii ku salli ka bedelo wa rasuulika iyo rasuulkaagii ku salli kamaa sallayta calaa aali ibraahiim salaad la mida salligaad ku salliday ibraahim aalkiisa aad ku salliday salaad la mida ku salli yani nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam wabaarik barakee calaa muxammadin muxamed markaa barakee sala allahu alayh wasalam cabdika ka bedelo addoonkaaga barakee wa rasuulika iyo rasuulkaaga barakee wa calaa aali muxammadin qaraabada nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam ilaahay ou barakee kamaa baarakta calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahiim barakayn la mida barakayntaad barakaysay ibraahim aad barakaysay wa calaa aali ibraahiima qaraabada ibraahiimna aad barakaysay aalka ibraahim xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo nasaa'i daxaawi iyo axmed ayaa soo wariyey nooca lixaad allahumma salli calaa muxammadin wa calaa aswaajihi wa duriyatihi kama sallayta calaa aali ibraahim allahumma ilaahayow salli calaa muxammadin ku salli markaa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam nebi moxamed ku salli wa calaa aswaajih dumarkii nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam qabayna ku salli zawjaadkiisii wa duriyatih tafirtiisina ku salli kama sallayta calaa aali ibraahim salaad la mida salligaad ku salliday qaraabadii markaa ibraahim salaad la mida kusalli moxamed iyo zawjaadkiisa iyo tafiirtiisaba wabaarik barakee calaa muxamadin moxamed markaa barakee sala allahu aleyh wasalam wacalaa aswaajih zawjaadkii nebi moxamedna sala allahu alay wasalam barakee wa duriyatihi tafiirtii nebi moxamedna sala allahu alay wasalam ilahu barakee kamaa baarakta calaa aali ibraahim barakayn la mida barakayntaad barakaysay qaraabadii nebi ibraahim barakayn la mida barakee nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam iyo zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo tafiirtii nebiga sala allahu aleyh wasalam innaka xamiidun majiid innaka adigu xamiidun waxaa tahay mid la mahadiyo oo majiidun markaa sharaf lahoo markaa weyn baa tahay siiqadana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey iyo nasaa-i siiqada toddobaad allaahuma salli calaa muxammadin wacala aali muxamed allahuma ilaahay ow salli ku salli calaa muxamedin nebi moxamed sala allahu alay slm wcala aali muxamed iyo qaraabada nebi moxamed sala allahu alay slam wabaarik barakee calaa muxamedin moxamed sala allahu alay wasalam wacala aali muxamedin iyo qaraabada nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam kama sallayta wabaarakta calaa ibraahiima wa aali ibraahim sidaad ugu salliday u barakaysay ibraahim iyo aalkiisiiba aad u barakaysay si lamida mida oad ugu salliday si lamida ugu salliyo u barakee moxamed iyo aalkiis sala allahu aleyh wasalam innaka xamiidun majiid adigu waxaad tahay mid la mahadiyo oo majiidun mid sharaf leh ayaa tahay siiqadana waxaa soo wariyey nasaa-i iyo taxaawi ayaa soo wariyey iyo abu saciid ibn alacraabi buu sheekhu yidhi bisanad saxiix waxay ku soo wariyeen sanad saxiixa ku soo wariyey sanad saxiixay ku soo alcallaamatu ibnu ibnuqayimna waa saxiixiyey buu yihi marka almuhim siiqadan lafteedu waxay kulminaysaa ibraahim iyo aalu ibraahim labadiiba waa ku jiraan waa kulminaysa toddobadaas siiqo ayaa markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam uu dadka baray inay u salliyaan markay ku sallinayaan macna ka horraysay ay weydiiyeen fa kayfa nusalli calayka oo waxay yidhahdeen waa garannay sidaanu kuu salaamayna sidaanu kugu salliyayna sida loo salaamayana culammadu waxay yidhahdeen waxay ka garanayeen atixiyaadkay ka barteen waayo atixiyaadka waata ku sugan tahay assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullahi wabarakaatuh markaa dabeedna waxay weydiiyeen nebiga sala allahu alay wasalam siday ugu sallinayaan markaasaa nebigu u sheegay siiqadan salaaddee la yidhahdo alsalaatu alibraahiimiya marka siiqooyinkaas soo arooray waa in marka nebiga sala allahu aleyh wasalam loogu salliyaa khaasatan salaadda marka lagu jiro waa in sidaa loogu salliyaa waxaana fiican siduu sheikhu adib inooga sheegaayo masaa-isha ku keeni doono ama fawaa'idka uu ku keeni doono salliga ku saabsan in marba mid loogu salliyo nebiga sala allahu aleyh wasalam siqooyinka inta la qaybo in marba mid la akhriyo mid keliya in la iska laazimo waxaa ka fadli badan siiqooyinka in marba mid la akhriyo ayaa ka fadli badan talfiiqa ay culammadu sheegayaan bacdu alculamaa oo mutaakhiriinta ka midi oo ah ay yidhaahdeen siiqooyinkan waa isbadagelinayaa oo ziyaado kasta oo marka riwaayaadka riwaayo ka midii sheegaysa ama axaadiistan axaadiis ka midi ay sheegayso waa ku dhex darayaa dabeedna siiqo dheer oo intii wada jamcisay ayaan ugu sallinayaa siday bacdu alfuqahaa ay mareen ka naawiy wakayri yacni sidaasi marka waxa waya laga fiican yihi itibaacana waxa fiican siday ahlucilmi kale marayaan in marba mid la akhriyo aan talfiiq lagu samayn saas iyada ah ayaa fiican oo marka waxaway sawaab ah fawaa'idu muhimmatun fi asalaati cala nabiyi اlummah faa'iidooyin muhima oo ku saabsan salliga lagu sallinaayo nebiga nebi moxamed sala allahu alay wasalam lagu sallinayo ama ummadda nebigeedii lagu sallinaayo sala allahu aleyh wasalam alfaa'idatu اluulaa min almalxuudi ana akhara hadihi alanwaaci min siyaqi asalaati caleyh laysa fiiha dikru ibraahiima nafsihi mustaqila can aalih faa'iidada koowaad waxay tahay min almalxuudi waxa la arkayo waxaa ka mid ah laxdigu waa eegitaanka min almalxuudi waxa la arkayo waxaa ka mid ah ana akara hadihi alanwaaci noocyadan badankoodu oo min siyaqi salaati calayhi sala allahu aleyh wasalam ka mid ah oraahiyada nebiga loogu sallinayo laysa fiiha dikru ibraahima nafsi kuma sugna sheegis ibraahim la sheegaayo nafsihi daat ahaantiisa la sheegayo mustaqilan can aalih xaaluu markaa ka madax bannaan yahay qaraabadiisa oo si gaara looga sheegay si madax bannaan waxaa keliya ku sugan badanka riwaayaadkaas ama axaadiidtaas kama sallayta calaa aali ibraahim sidaad ugu sallinayso qaraabada nebi ibraahim wa sababu fii daalika sababta arrinkaa ku saabsanna waxay tahay anna aala rajuli in ninka aalkiisu fii lugati alcarabiyati lugada carbeed yatanaawalu arajula waa cammimayaa ninka iyo kama yatanaawalu hayrahu miman ya'uulu sida cid kale u soo gudagelayso ayuu isaguna u soo gudagelayaa oo haddii la yidhahdo aalu fulaan dee fulaanku waa ku jiraa hebel aalkiisa haddii la yidhaahdo hebelku waa ka mid yacni marka aalkiisa kalena waa ku jiraa marka aalki waa soo gelayaa yacni naftiisi waa soo gelaya anna aala arajuli fi lugati alcarabiya yatanaawalu arajula wuxuu gaadhayaa ninka oo cumuumkaasuu u gaadhayaa kama yatanaawalu hayrahu siduu u gaadhaayo cid kale oo miman ya'uulu waxaa filayaa in xadfi ay saal ku sugaya haddii ya'uulu kelmaddu ay ahayd ya'uulu waa laazim saas aawadeed miman ya'uulu ilayhi cidda isaga usoo noqonaysa yacni markaa ahaatay haddii laakiin yacuuluha ay ahayd iyadu waa ka duwantay waa mutacadi iyadu oo ciddu masruufa ayaa laga tilmaamaya marka sida inoo qarin waa miman ya'uuluh ay miman ya'uulu ilayh cidda isaga usoo noqonaysa ahaatay hayrkaasoo cidda isaga usoo noqonaysa ahaatay oo aala maxay tahay aala waa bimacna rajaca waa min alawl awlku waa rujuuc waayo ruuxu dee qaraabadiisii asalkiisa waa u noqdaa marka noqoshada saasaa marka waxa weeye aal qaraabada aal loogu magacaabay كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آلك ninka waa soo gudagelaya ninka laftiisu sida markaa ku sugan baa aayaddu ilaahay yidhi ina allaha astafaa aadama ilaahay wuxuu doortay nebi aadam calayhi asalaatu wassalaam wa nuuxa nebi nuux buu doortay wa aala ibraahiima ibraahim aalkiisii buu doortay calayhi asalaatu wassalaam wa aala cimraana cimraan aalkiisuu doortay cala alcaalamiin caalamiinta kale ayuu ka doortay dadka kale ayuu ka doortay marka aalu ibraahim waa ku jiraa ibraahim laftiis aalu cimraanna waa ku jiraa cimraan naftiis iyo wa qawlih iyo sida ku sugan hadalku ilaahay yidhi ilaa aala luutin najaynaahum bisaxar oo markii ummaddii qoladii gaalada ahayd in la halaagay markuu ilaahay sheegay qawmu luut waxaa laga soo reebay aala luut aala luut iyaga maanu halaagin baa laga tilmaamaya ee waa nabadgelinnay goor soo dhowaadaanu nabadgelinay aalu luudka la badbaadiyeyna nebi luud waa ugu horreeya saas aawadeed waxaa aayaddu nas ku tahay oo ay ku caddahay aalu luud in luud ku jiro saasoo kale ayaa marka aalu ibraahiimna ibraahim ugu jira wa minhu qawluhu sala allahu aleyh wasalam allahuma salli calaa aali abi awfa waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha dalaaisha masalada u daliilka ah qawluhu sala allahu aleyh wasalam hadalkiisuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam allaahumma ilaahay ow salli ku salli calaa aali abi awfa abi awfa yacni aalkiisa ku salliya qaraabadiisa marka abi awfa ducadaa isaguna waa ku guda jiraayo aalku ka mid ihi wa kadalika lafdu ahlilbeyt saasoo kale waxaa la mid ah oo ku sugan erayga ahlulbeyt baa ku sugan lafdu ahlilbeyt ka qowlihi tacaala raxmat ullaahi wa barakaatuhu calaykum ahla albeyti naxariista ilaahay iyo barakooyinkiisu korkiinna ha ahaato ahlalbeyti ay yo ahlalbeyti beytka kuwa u ehelka ahow fa ina ibraahima daakhilun fiihim ibraahim waa soo guda gelaya qaala shaikhu lislaam ibnu taymiya wuxuu yihi walihada jaءa fii aksar alfaadi kama sallayta calى ali ibraahim sidaas aawadeed baa erayada badankooda ay ugu timi xadiidkan ku saabsan kama sallayta calى ali ibraahim wa kama baarakta calى ali ibraahim o ibraahim loo sheegin wa jaءa fii bacdiha waxaa ku yimi bacdigeedna ibraahima nafsih ibraahim baa ku yimi وكما صليت على إبراهيم iyo كما باركت على إبراهيمa riwaayaadka qaarkoodna ku yimi لأnنه هو الأصل في الصلاة والزكاة waayo isaga ayaa u aصلa في الصلاة yaعni صaلaada lagu salinayo iyo والزakاaةi طahiritaanka la طahiraayo وasائر أهلi بeytihi inama يxصل lahm ذalika طبعا jaarki iyo majruurki waa la xadfay wuxuu ugu xasilayaa kaas madkuurka la soo sheego oo salaada iyo زakaadka ahi calى sabiili taبc bay ugu وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين waxaana ku yimi fii bacdiha riwaayaadka qaarkood dikru hada wa hada labadaba iyadoo la sheegayo tanbiihan calaa haadayn waa mawdic uu sheekhu ka soo naqliyey ibnu taymiya isagoo markaa qiray riwaayo labada israacinaysa inay jirto laakiin qowlkiisa kale mashhuurka ah ee odhanaya xadiis saxiixa kuma soo aroorin iyadoo la isku ladhay kaasna marjiciisuu sheekhu kuu sheegay waanu ku soo naqliyey marka labadiisa qowl waa iskhilaafeen qowlka markaa sawaabka ahi waa kan kale ee tilmaamaya in riwaayaadka qaarkood ay ku sugan tahay in la kulmiyey marka almuhim riwaayaadka ikhtisaarinaya oo aalu ibraahim keliya qoraya ibraahimna waa ku jiraa riwaayadka kalena gaar baabay dee u sheegeen yacni waxa weeye waaba iska caddahayba taas wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka atub ilayk